dunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baf kale wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur keenan waa duurnimo khamiisa taarikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha koobaad sanada labada kun afariyo labaatanka qodobada xiisaalaha durmadan barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah real madrid waxa ay xalay guur ciliiri ay ka gaartay reaal morocco waxayna kusii dheereysatay hogaanka horyaalka laliiga ee dalka sbain waa maqli doontaan sida loo kala sareeyo horyaalka laliiga ee sanadkan fiifana waxay shaacisay liiska saddex iyo labaatanka ciyaartooy ku tartamaya kooxda adduunka kuwaasi oo kama dambeysooda lagu dhawaaqi doono manchester cityna waxay la siyaxan doonta ayaa layidhi leonal mesiga cusub ee argentina oo kuma xidigaas barnaamijka ayaanu kugu soo gubin doonaa fursadday reaal madrid u haysato siyaxa ah kenyan bembe oo la qiimeeyey iyo haddii uu xagaagan ku soo biiri karo xidigan ayaad maqli doontaan kontonka ciyaartooy ee ugu wanaagsan taariikhda barcelona oo la magacaabay mesi ronaldino maradona iyo ciyaartooy kale oo kasoo muuqda ayaanu kuu faahfaahin doonaa qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan diiradda ku saari doonaa kulan ciyaareedka ka tirsan tartanka maamul goboleedyadii gobolka banaadir oo u dhexeeya martigeliyaasha gobolka banaadir iyo maamulka hirshabelle mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha duuree keenan isusoo noqodonaaseen dhegeystayaal markana barnaamijkeena ayaynu gudo gelayna aan ku horumarno kooxda kubadda cagta ee reaal madrid ayaa guul ku furata sanadka cusub ee labada kun afar iyo labaatanka waxayna sii dheereysatay hogaanka horyaalka sbain ee laliigo ay ku qabatay saddex dhibcood ay ku dhaaftay jiroona oo markii hore farqiga goolasha ay kaga horeysay goolmadi ah uu dhaliyay antonio rodriger ayay reaal madrid siiyo guul ciriiri ah oo ay ka gaareen reaal moloka oo marti u heysan teega barnabu waxayna kaga badiyeen gool iyo waxba iyadoona sidaasi los balancooska ay u yeelatay sideed iyo afartan dhibcood iyo ayaa goolo badan iska khasaarisay reaal madrid waxayna nasiibku diiday barhan diaz rodrigo goes fanisca junior iyo jodi belgaham waxayna dhammaantood ka baxsadeen in ay dhaliyaan goolka balse antonio rodriger ayaa shabaqa soo taabta dhammaadkii ciyaarta oo ay laba iyo toban daqiiqa ay ka harsan yihiin fanisca junior ayaa laba fursadood oo waqhti horaaba ku badbaadiyay goolahayaha reer serbiya waxauna ciyaartooyda waardiyo adag ka noqdeen goolka reaal morocco xidigaha ayaa si weyn u ciyaaraya marka la fiiriyo kulankan iyadoo koox walba ay soo bandhigaysa hanaankeeda ku dhisan kubadda iyo sida ay xidiga amba kooxdu ay ula tacaali karaan xidigaha kala duwan ee reaal madrid u safnaa horyaalka laliiga ayaana sanadkan ah mid xiise badan waxaana kooxuhu ay u tartamayaan si koox walba ay u guuleysan lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa dhammaystirta yeelalayaa saxiixeedii kuwaad ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyda bisha january waxayna gacanta ku dhigeen xidiga lagu naaneyso leonal mesiga cusub ee arsenal claudio ifrer xidigan ayaa wacdare ka dhiga koobkii adduunka daayarta ee bishii hore wadanka jarmalka uu ku guuleystay waxayna manchester city ku garaacday saxiixa xidigan kooxa badan oo kula tartamayay oo ay uga cadcadeed barcelona manchester city ayaa la tilmaamay in heshiis buux ay la gaartay xiddiga islamarkaana isla meeldhigeen iibka xidigan si rasmi a ah u noqon doona ciyaartoy manchester city ah Claudio ayaa dhashay sanadkii labada kun lixdii ayaa waxa uu Manchester City ka bixin doontaa afar iyo toban dhibic milyan oo geni oo kaash ah iyo sagaal milyan oo geni oo ku xirnaan doonto bandhigiisiiyo guulaha uu la gaaro kooxda Citizeniska maadaama da-diisu aanan gaarin wakhtigii uu sharcigu u ogolaanayay in uu tago Yurub waxa uu sii joogi doonaa kooxdiisa hadda ee River Plate isla december labada kun ilaa iyo Diseembar sanadkan dhammaadkiisa markaas oo uu la midoobi doono kooxdiisa cusub ee manchester city xidigan ayaana la tilmaamay in uu yahay mid ka mid a ah mucjisooyinka kubadda cagta ee sanadaha soo socda booska kala bixi kara xidiga waaweyn oo ay ka mid yihiin amba xidigaha hadda tartanka adag ku jira ee real madrid ee ninka lagu magacaabo ronaldo iyo leonal mesy kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa waqtigeeda oo dhan iskugu geenaysa siday ula siixan lahayd xidiga reer faransa kilian mbembe oo xor noqonaya kooxdiisa baaqiisa jarmaan dhammaadka xilli ciyaareedkan real madrid ayaa la sheegay inay dooneysay inay heshiis hordhaca ka siyaxato kilian bembe bisha january islamarkaana ay xagaagan si fudud u qaadato sida uu ku waramaya warbaahinta ilajareto real madrid ayaa kalsooni buuda ku qabtay inay siyaxanaysa kilian bembe bisha january laakiin sidoo kale dagaal adeegiyo kula jirta b g oo dooneyso inay ku qanciso laacibkan inay ka siyaxato waxa uu sheegay ilajarito in reaal madrid ay fursad u haysato imbembe inay kula siixatay lixdan boqolkiiba taasi oo kalsooni gelinaysa valentina paris oo waqhti badan ku bixiyey sidii uu laacibkan u keeni lahaa santiago barnabeo sanadkii labada kun labaiyo labaatankii reaal madrid ayaa u dhawaatay inay la siixatay imbembe laakiin bishii may ayuu si lama filaana u siixay heshiis cusub iyadoo laga sugayo inuu tago real madrid oo uu soo dhoweyntiisa isku diyaarinaysa xidigan waa ala tilmaama intani ay tahay fursadii ugu weyneed ee reyaal madrid ay u heysato si ay ula saxiixatay xidigan kaasu ay doodoonistiisa sanado badan wakhti badan ee uga baxdo kooxda kubadda cagta ee reyaal madrid islamarkaana hadda kooxdu ay doonayso in xiddigan ay si amaaha amba si waaliya ay ku doodoonto islamarkaana hadda ay kula soo seexato tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united eric tin haag ayaa ka joogsiiyey xidigaha kooxdiisa in uu tago trafo bisha january wuxuuna ku inuu u baahan yahay oo aan la dayn amaahna lagu dirin xidigo dhowra eric tin haag ayaa walaac ku haya dhaawacyada casamero masamonte ayaa waxaa la sheegay inuu go-aansaday in xidiga qadka dhexe ee hilibian lagu magacaabo in isdhex maraya kooxda inuu ka tegi doono suuqa iibka ciyaartooyda bisha january uu ka hadlay waxa uu tilmaamay indadiisu ay tahay labaatan sano jir islamarkaana laga reebo xulka qaranka tunisia uu ka qeybgelaya koobka qaramada africa si uu xal uga helo mustaqbalkiisa ayaa waxaa sagaal ciyaartooy u saftay manchester united u dhaliya hal gool keliya tirada kooxaha premier leaga iyo dadaalka ama dalalka yurub ayaa lala xiriirinayaa xidigan waxaana isaguna uu doonayaa inuu helo firaaqo badan si uu xilciyaareedka hore uu run ugu noqon lahaa amba xidigan kooxdiisa brigham city uu amaha uga ciyaaray uu helo fursad waxa uu ka walaacsan ten hag hanshiyaha ciyaartooygan iyo inuu sii joogi karo kooxda dhaawacyada kasamera iyo manso monte ayaa muddo ka maqnaanaya kooxda iyo sidoo kale sofia amrabad iyo crista harrison oo iyaguna muddooyin ka maqnaanaya kooxda ayaa tababare erectin haag ku keenaysa inuu go-aansado in xidig uu sii joogo islamarkaana uusan kooxda ka tegin uu waqti badan ku qaato sidii kooxdiisa ula sii midoobi lahaa islamarkaana guulo badan uula gaar lahaa xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa ku dhawaaqaya liiska gaaban ee ciyaartooyda u tartamaysa shaxda kooxda adduunka ee ragga waxaana ku jira leonal messi iyo christian ronaldo oo ka mid noqonaya liiska saddex iyo labaatanka ciyaartooy iskugu soo haray liiska kama dambeesta ee la kala saari doono islamarkaana laga soo saari doono koob iyo toban ciyaartooy labadii rugcaddaa ee leonal messi iyo christian ronaldo macslaamiyey kubadda cagta yurub iyadoo u wareegeen sacuudiga iyo mareykanka ayaa haatan weli ka maqneen tartamayaasha kooxda ugu wanaagsan dunida eli hanland xil ciyaareedkiisii koowaad kula guuleysa manchester city saddex koob oo champion league premier league iyo f cab ayaa isaguna kusoo baxay liiska tartamayaasha halka kilian bembe jude billigaham firgal fandij ee iyaguna ciyaartooy kale iyo magacyo waaweyn ay ku jiraan liiskan fifa ayaa shan iyo tobanka bisha january bixin doonta abaalmarinta xidiga sanadka la pesti oo lagu qaban doono magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana sii xusheen liiska xidigaha laga dhex raadin doona halka goolhayaha halka goolhaya afarta daafac saddexda qadax iyo saddexda weeraryahan waxaana liiska ciyaartooyda u tartamaysa sanadkan kamid ah guulhayaasha waxaa tartami doona tibit carto oo real madrid iyo belgium ka tirsan ederson oo manchester city iyo brazil ka tirsan iyo emalio martines oo aston villa iyo argentin waqti qurux badan ku qaatay difaacyada waxaa hogaaminaya robin dias oo manchester city portugal ah virgal vanij oo liverpool iyo netherlands ah, eder marito real madrid iyo brazil ah, antonio rodriger oo real madrid iyo germany ah john stones oo manchester city iyo england ah kelly walker oo manchester city iyo england ah qadka dhexe jordan belgham oo real madrid iyo brushio dortmond u ciyaaray xilli ciyaareedkan iyo englandna ka tirsan kevin de brone oo city iyo belgium ah elka gondogan oo barcelonahii city u ciyaaray germanyna ka tirsan loka modrid oo real madrid iyo croatia rodrigo oo manchester city iyo ah barnando zilfa oo city iyo portugal ah fadricio falverdi oo real madrid iyo uruguay ka tirsan weerarkuna karen benzema oo alitihad iyo real madrid xilciyaareedka iskugula ciyaaray iyo faransana ka tirsan elian halland oo manchester city iyo norway ah harri kino payer iyo tutram waqti qurux badan ku qaatay xilciyaareedkan england ka tirsan kilian bembo baaqisa jerman iyo faranse ah leonal messi oo inter miami baris jerman argentina ka tirsan ronaldo alnasr ee portugal ah venezuel oo real madrid iyo brazil ah ayaa isaguna qeyb ka ah weeryahanada lasoo xushay ee la doonayo inay u tartamaan sanadkan saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee kasoo hari doonto laba iyo labaatanka ciyaartooy marka la fiiriyo laba iyo toban kow iyo tobanka ciyaartooy aan golaayaha iyo afarta difaac afarta dhexe saddexda qadka dhexe iyo saddexda weerar wargeeska fofo ayaa soo saaray kontonka ciyaartooy ugu wanaagsan taariikhda kooxda kubadda cagta barcelona waxaana ku jiray xidiguhu uraadkooda sii qoran yahay oo uu dhowaan ka tegay naadiga sida sergio basquetis oo xagaagin ku dhawaaqay inuu ka tegay barcelona sergio busquets ayaa barcelona kusoo biiray sanadkii labada kun shantii uu kuliyadda la galay waxaana saddex sannadood kadib usoo dalacay kooxda koowaad oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay muddo shan iyo toban sanadooda oo u ciyaarayay barcelona wuxuu sergio busquets u saftay in ka badan toddoba oo ciyaarood uu kula guuleystay soddon iyo koob koob ay ku jiraan saddex jambion liga sideed horyaal midkii sagaalaadna hadda ay kusii siqayaan iyo koobab kale inuu kula guuleysto barcelona oo aan horyaalkale liigan ku guuleysatan iyo iyo tobankii ayaa xil tagtay ku guuleysatay waxayna guushaasi ku ku sugootiyeen sergio basquets haddaba halkee ayuu sergio basquets kaga jiraa liiska liyada barcelona su-aashaasi waxaa ka jawaab wargeyska fofotu oo magacaaba kontari kontonka ciyaartooy ee ugu wanaagsan taariikhda kubadda cagta barcelona intii ciyaareysay taariikhda liiskan waxaa laga soo bilaabay kaalinta kontonaad yaya ture ayaa kaalinta kontonaad ku jira alberdo ayaa afartii sagaal ku jiro marco andre terstergan oo goolhayaa sideed iyo afartan amba afartan iyo sideed ayuu ku jira afartan iyo todoba jovio vandabok ayaa ku jira gary linger afartan iyo lix javier maser masjerano afartan iyo shan lilian toram afartan iyo afar ereg abidal afartan iyo saddex rafael marquez wuxuu ku jira afartan iyo laba jordi alba john deneskis ninka lagu magacabaalko alcastara iyo xidigo kale ayaa iyaguna qeyb ka ah efar rakati soddon iyo afar ayuu soo fadhiistay tiegan dhari soddon iyo laba ayuu soo fadhiistay bedro sagaal iyo labaatan ayuu soo fadhiistay david villana toddobiyo labaatan ayuu soo fadhiistay marka la fiiriya dani alves nemer ayaa isku xigoo saddex iyo labaatan iyo labayo labaatan fadhiistay louis warres wuxuu ahaa halyeegii sbain iyo xidigii ugu horreeyay ee barcelona ku guule halyeega uruguay iyo xidigii ugu horreeyay barcelona kula guuleysta marka la fiiriyo xidigan wax ula kooxda uu ka mid ahaa ayaa la yiri in uu guulo badan la gaaro beb guardiola oo tobabaraha city ah sagaaliyo toban ayuu kasoo galay rivaldo sideed iyo toban jarad buico todobiyo toban luis enrique oo tobabar usoo noqday real barcelona aniraadi lix iyo toban ayuu soo fadhiistay marka la fiiriyo ronaldo nazario ayaa kamid ah xidigahan sergio busquites oo ay warbixintu daarneed kow iyo toban ayuu kasoo galay kaalinta kow iyo tobanaad tobanka kaalmood oo kalena marka la fiiriyo koowaad xidigu soo galo waxuu noqday xidiga leon andre messi labaad shafi saddexaad andre yesa afaraad john groove shanaad ronaldino lixaad diego maradona toddobaad samuel eto sideedaad ronaldo cuman sagaalaad cesar rodgues ayaa isna soo fadhiistay marka la fiiriyo tobanaadna michael lodor ayaa isaguna soo fadhiistay oo kamid ahaa xidigihii waqtiga waxaan kusoo qaatay kooxda kubadda cagta ee real madrid isla markaana gulaha waaweyn kooxdiisa ku hogaamiya leonel mesy ayaa magacaabay afarta ciyaartoy horyaalka premier league oo noqon doonta xidiga waaweyn kuwaasi oo haddaba haya raadkii iyo saasaantii ay ku noqon lahaayeen kuwa gaaraya heerka leonel mesy uu saadaaliyey xidiga reer argentina oo sideed sannadood ku guuleysa abaalmarinta palonatio ayaa kasii baxaya saaxadda maadaama da-diisu ay tahay soddon iyo lix sana jir islamarkaana uu wareegay horyaalka wadanka mareykanka taasi oo ka dhigan mar dambe uu tartamiin abaalmarinta uu sideeda jeer qaatay sanadkii labada kun labaatankii waxaa leonal messi la weydiiyey ciyaartooyda u daawado horyaalka premier leaga si uu leeyahay wuxuuna noqon doonaa xidiga waaweyn wuxuuna xushay afar ciyaartooyo qaarkood hagaagsaneen kuwo kalena wacdare ay dhigayaan sidoo kale wuxuu xushay afar ciyaartooyo kale iyaguna dheel helayo horyaalada sbein faransiiska oo iyaguna sheegay inay noqonayaan xidiga waaweyn mustaqbalka kubadda cagta afarta ciyaartooy ee premier league lilo mesivey inay xidigo waaweyn noqon doonaan waxay kariyeen trisar scander anlord oo liverpool ka tirsan philipford oo manchester ka tirsan iyo labada ciyaartooy ee kale ah christian blusic iyo manso monte waqti joogay chelsea laakiin hadda u kala ciyaaray ac milan iyo manchester united ciyaartooyda kale horyaalada kale uu messi tilmaamay in xidiga waaweynay noqonayaan waxaa kamid ah osman dambelo hadda u ciyaara b d laakiin waqtigaasi jooga barcelona fereka de jonko barcelona kilian bembo hogaamiye b s g oo laba sanadood iska garab ciyaarayeen messi iyo joe falax atletic madrid amaa ku siisay barcelona wuxuuna sheegay in xidigahan ay kasoo bulaali doonaan isla markaana kubadda cagta ay ka dhigi doonaan wacdaro weyn marka la fiiriyo sanadaha soo aadan kubad burburyaha reer baraaziilka sameere ayaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta ee manchester united agaaga fooday nagu soo haya waxa uu la sii calaamadeysanayaa kooxaha uu ka tagay amba uu ku biirayo shindadiisana uu ka xirxiranayo old trafford casmero ayaa agoosto labada kun saddex iyo labaatanka manchester united kala soo wareegatay reaal madrid iyadoo ay bixisay lacag dhan toddobaatan milyan oo geni wuxuuna xilciyaareedkiisa koowaad ee oltraford waa mid bandhigiisa heer sare uu sameeyey isagoo caawiyay raydhi faliskin inay ku guuleysa karaaba kaab oo soo afjarto shan sanadoo xiriir oo aysan wax kooba ah ku guuleysan kooxda united-ka kow iyo soddon sana jirkan lix iyo toban ciyaarooda kooxdii isu ciyaartay dhaawac kaga maqnaa xilciyaareedka waxaa sideed iyo tobankii bilood uu ka tirsanaa united-ka uu dhaliyey kow iyo toban gool tolo iyo toddobo kale uu caawiyey isagoo la saftay lixdan iyo saddex ciyaarood dhammaan tartamada xidigan marka la fiiriyo sida uu ku waramaya wargeyska alharbi kasemera ayaa waxa uu xagaagan wareegi doonaa kooxda horyaalka sacuudiga alnasr uu saxiixi doono heshiis laba sannadood iyo bar ah uula ilaa iyo gaaraya sanadka labada kun lix iyo labaatanka wuxuu kasamero la midoobi doonaa alnasri kabtankiisii hore ee real madrid iyo manchester united cristian ronaldo iyadoo uu sidoo kale isku koox ay noqon doonaa serio mane emrig laborte otafico iyo marcol marfig kuwaas oo dhammaankood alitixaad ka tirsan ama alnasri ka tirsan waxa uu sidoo kale xidigan u noqon doonaa xidig bandhigiisa halkaasi kusoo bandhigo islamarkaana united-ku iskaga dhaqaaqo marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta ee barcelona si rasmi u dhawaaqday lambarkuu xiranaya saxiixeeda cusub fetio boke oo ay kala soo wareegeen kooxda reer brazil atletico balaranes victor roke ayaa da-diisu tahay sideed iyo toban sano jir ay barcelona kusoo iibsatay soddon milyan oo euro oo kaasha ah, iyo soddon i shan milyan oo euro oo kale oo xiriirinaya bandhigiisa xiddigan ayaa ah gooldhaliya da-da qaarkood ku tilmaamay inuu leeyahay sifooyinka liyeegii kooxda amba brazil ninka lagu magacaabo ronaldo nazario waxayna barcelona u xiri doonaa lambarka sagaaliyo tobanaad isaga oo bannaan lixdii bilood ee ugu dambeysa taasoo soo afdiraysa hadalheyntii taagneed ee lambarkan in la xiranayo amba la xireynayo lambarkan xidigan ayaana bandhig fiican kusoo qaatay waxaa la doonayaa amba sagaaliyo toban difaaca bidix ee luas dengi xidig u dhexeysay amba xagaayigii labada kun lixiy toban ilaa labada sideed tobanka sandaro ibraahim afalaha iyo xidiga ekmdiin ayaana soo xirtay waxaana si weyn loola xiriirinayaa xidigan inuuna markaas xiran doono islamarkaana kooxdiisu u dhaqaaqi doono sheekooyinka kale ee ciyaarahana waxaa qeyb ka ah xidiga reer masar maxamed saalax ayaa ka xanibay kooxda israel inay la sii xatweeryahanka reer faransa kilian bembo oo b h g ku eegaya dhamaadka xilciyaareedkan mbembe ayaa bisha january xor noqonaya iyadoo heshiisoo dhaca lasii gaaraya kooxda doonaysa waxaana si weyn loola xirinaya real madrid laakiin iyaduna loolanka ku jirta real liverpool oo tobabare yohan club xiiseen inuu la seexdo dhalyahan reer faransa b a g weli dadaal ay ugu jirtaa sidii heshiis cusub ee uga seexan lahayd kilian bembe sanadka labada kun labaiyo labaatankii sidan oo kale dhammaadkii qandaraaskiisa dadaalo badan uu sameeyey reaal madrid ayaa isla markii ogolaatay in uu dhabarka u jiifiyo reaal madridna uu sugaysa in wakhtigaas uu si xura ah uu qaato amba ugu beero waxa uu heshiis u siiyay kooxda kubadda cagta b t isniinta ayuu kasoo baxay war sheegaya in liverpool ay tahay kooxda dhab ahaan u tartamaysa heshiiska saalax laakiin waxaa wargeyska labares kasoo baxay wadanka faransa la sheegay in redis keliya awoodi doonto inay la siicateen bembe markay fasaxda maxamed saalax taasi ayaana dhabarjab ku noqoto waxayna liverpool awoodi doona inay bixiso mushaaraadka maxamed saalax ee keliyan bembe islamarkaana ay qusban tahay inay faraha kala baxdo damceeda bembe intuu maxamed saalax joogo anfield rood islamarkaana uu qeyb ka yahay kooxda kubada cagta ee real kooxda kubadda cagta ee liverpool aqalkii ee dhaawacyadu ku keeneen kooxda kubadda cagta ee newcastle ayaa degdegtay waxayna kooxdaasi go-aansatay inay habacsanaanta ka bacdo suuqii iibka ciyaartooyda bisha januarin ay la soo siixatay ciyaartoy taasi oo ka dhigan in ay gaabin doonto xidigaha la xiriirinaya kevin philips oo ay sidoo kale doonaya fulham iyo crystal palace sida lagu qoray sports manchester united ayaa calaamadeysata afar ciyaartooy oo weerarka kala dooneyso inay kala soo seexato bisha january waxayna kaleyihiin ereg maximum john monti iyo sodon iyo afar sana jira bayer munich ka tirsan thomas muller oo soddon iyo afar sana jira isaguna ka tirsan bayer munich iyo timo wina oo ka tirsan arby lipsig una dheyla kooxdaas iyo todobiyo labaad sana jirka setio cores oo u dheyla sperberg oo lix iyo toban ciyaarood u saftay dhaliyana sagaal iyo toban gool xilciyaareedkan sida lagu daabacay atlatic weeryahanka england ayaa marka la fiiriyo weeryahanka england evan tore ayaa isaguna toddobiyo labaatan sano jir ah ayaa rajeynaya inuu tegi doono arsenal bisha january laakiin dhibaatada ugu badan ee ganars waxay noqon doontaa inay bixiso boqol milyan oo guni oo ay dalbanayso badford football transfer ayaa sidaas lagu daabacay garabka weerarka united-ka george sanjo saddex ilaa sana jira ah, ayaa si weyn u doonaya inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee brushi si uu dib ugu helo kalsoonidiisa iyo qaab ciyaareedkii waalidah xidigan uu soo bandhigaya fabricio romano ayaa sidaasi daabacay tottenham lama filaan ayay ku noqonaysaa inay bisha january la siixato qadka dhexe ee chelsea england conor galhan oo saddex jira waxayna blues dalbanaysaa lixdan milyan oo gino aana sporis diyaar u ahayn inay bixiso waqti xaadirkan marka la fiiriyo doonista kooxdaasi everton waxay doonaysaa inay heshiis kusoo bandhigto laacibkii hore ee manchester united chelsea lingard oo koox la aana tan iyo xagaagan kooisatana jirkan ayaan everton la siixan doontaa xilli dhammaadka xilciyaareedkan uu socdo islamarkaana ay dooneyso in xidigan ay la wareegtay waryahankaasoo filayo xulka qoranka colombia john duran oo labaatan sano jira ayaa ay dooneysa ac milan laakiin kooxda talyaaniga ayaa sidoo kale caqabad ku noqoneysa in laacibkan aysan haysan dhalashada midooda yurub sky sport ayaa sidaas lagu daabacayaa xidigo dhowr ah ayaa sidoo kale ka mid ah xidigaha la doonayo ser jim rigval oo sheekadiisa ayaa qorsheyneysa in wakiiladiisu ay la xili saaraan wax iibka ciyaartooda manchester united in aan laga gadiyin kale fulham waxay dooneysaa qadka dhexe ee brazil antere oo la sana jira kaasoo la xirinaya liverpool laakiin waxay fulham caqabad qiimeynaysaa inay dalbanayso flumensi oo ah labaatan iyo shan milyan oo geni iyaduna aysan bixin karin waqti xaadirkan aysanna dooneyn in ay intaasi oo lacagah ka bixiso xidigan marka la fiiriyo sida ay kooxdaan ay u daneyneysay iyo sida uusan waxqabadkiisa ugu noqon karin xidigan oo ay doonayaan xidiga dhowr ah oo ay sidoo kale lasoo siixdaan kooxuhu waxay isdhisayaan inta bishan january lagu jiro sixilciyaareedka inta ka dhiman ay guulow gaaraan habacsanaantii ka muuqatana qeybtii hore ay iskaga dhisaan oo ay koox walba u tartanto horyaalka wadankeeda soo noqdonaysan markan qaybta labaad ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa qaybta labaad waxaan diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa si habsami leh uga socda magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium halkaas oo galab walba ay ku ciyaaraan kooxo kala duwan tartankan ayaa marka la fiiriyo waxaay koox walba lasoo shirtagtay ciyaartooyda markaasi isleedahay waxa ay guul amba guul xulkooda ku hogaamin karaan galabkan waxaa ballansan martigeliyaasha gobolka banaadir iyo maamulka hirshabeelle oo diris la ah in kulankan iyo waxyaabaha laga soo calaamadeynaya markaan fiirino daadir amiin cali daada ayaa waxaa ka hortegi doona cabaas oo ah macalinka hirshabeelle waxaana la xasuustaa in uu macalin usoo noqda daadir cabaas kulankan waxaa la leeyahay waa kulan isha lagu wada hayo maadaama labada xul amba gobolka banaadir iyo maamulka hirshabeelleba ay diris yihiin oo ay isku dhow yihiin kulanka waxaa ciyaari doona amba labada xulba waxay rabaan koox walba in ay guul gaarto si ay usii dheeraysato amba dhibcaheeda ay ugu sii tirsato banaadir waa difaacayaasha tartanka kulankooda iyo furitaanka waxay gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka koonfur galbeed walow ay soo bandhigeen kubad miisaan kubad ay aada ugu riyaaqeen taageerayaashii usoo taabasho tagay marka la fiiriyo balse waxaa la calaamadeynayaa amba la isku darayaa in ciyaartooyda bandhigooda ay sii wadi doonaan kadib kulankii koonfur galbeed hirshabeellana kulankooda furitaanka amba kulankii ugu horreeyay ee tartanka maamulka galmudug ayay la ciyaareen waxayna u kala baxeen gool iyo gool gool waqti dambe yimaade ayayna hirshabeelle barbaraha ay ku heleen waxaana la eegi doonaa qalaadkii kulankaasi sameeyeen inay soo sixi doonaan amba in ay kooxdan guuldaro garaabta ay qaadan karaan kulankan waxaa la leeyahay waxa uu noqon doonaa kulan ka mid a ah kulamada ugu daawashada badan maadaama waqtigaanba garoonka ay kusii qulqulayaan taageerayaal fara badan oo labada dhinaca gobolka banaadir oo isagu taageerayaasha ugu badan lasoo shirtaga kulanka uu ciyaarayo ayaa la fiirin doonaa galabta waxa uu ka sameyn doono garoonka muqdisho stadium waxaana xidiguhu ay galabta rajeynayaan in dadku daawasho tagay galabta ay rajeynayaan kubadda heer sare ah oo weyn islamarkaana ay uryaqaan dhexda kun ee eh, taageerayaasha waqti xadirkaana kusii qunqulaya garoonka kubadda cagta injineeriso ee eh, garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium aan iraahdee marka la fiiriyo xulalkan waxaa tartankan si guud marka la fiiriyo uu marayaa meel xiiso badan iyadoo saarag weli uu socdo galmudug ayaa hogaamineysa tartanka oo afar dhibcood leh waxaa ku xigta banaadir oo saddex dhibcood leh haddii ay galata badisana lix dhibcood tegi karta oo hogaanka kala wareegi karta galmudug hirshabeellena hal dhibco ayay leedahay koonfur galbeed iyo jubbaland kulamadu ay ciyaareenna wax dhibica ah ma isa leh beri ayayna is arki doonaan labada xul ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyaguba guuldarro qabo islamarkaana kulamadoodii furitaanka laga soo adkaaday jubbaland waxaa la fiirinayaa maadaama kulankeedii koowaad galmudug ay la ciyaartay islamarkaana qeybtii hore laba gool ee ku nasiisay isla lagana soo laabto saddex gool iyo laba gool looga badiyey kulankaas ayaana si weyn loogu oo taageerayaashu ay sugayaan waxayna ciyaartooyda labada dhinac ay isku diyaarinayaan kulankaasi diyaargarooyo waaweyn ay socdaan banaadir iyo koonfur galbeed bandhigyadooda ayaa la arki banaadir iyo hirshabelle galabta bandhiga ay kusoo bandhigaan garoonka ayaa la arki doonaa haddii hirshabelle ay badayso afar dhibcood ayay tegi doontaa oo galmudug ayay ku dhibca noqon doontaa haddii laga badiyana halkeeday joogi doontaa oo banaadir ayaa hoggaanka dheereysan doonta haddii sabarbare ay ku dhamaato hirshabelle iyo banaadir ayaa isku dhibcado noqon doona hirshabeellena laba dhibcood ayay tegi doontaa tartanka oo sidaas ayay ku yeelan doontaa garoonka jalariso ayaa wataxadirka lagu sii qulqulayaa iyadoona natiijada kulamada ciyaaraha ee tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir aad kala socon doontaa barnaamijyadeeni iyo wararkeena dambe intaa barnaamijka tari kulankeena dambe waxaan idinkaa tegeynaa siyaasi nabadgelyo